بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله حنكب الله بأن آيات لباتن إيشان لا آيات أفرتن يأفر سورة الأنبياء آيات دي هر وحيهن أم اتخذوا من دونهم وحيشان آلهة إلهيه قل وحاد كتلا هاتوا برهانكم بالحجة نكانا هذا كان ذكر من معيا waa dadka ila jooga waxyigoodii quraankoodii aankoodii weeye waa nabigiisu qur-aankiisu sheegi dikru man qabli dadkii igu horreeyey waxyigoodiina waa ka iyo injiil bal aksaruhum badankood laa yaclamuuna alxaqa fahum mucriduun wamaa arsalnaa ma anaan dirin nabiga sharafta laho min qabli ka hortaa min rasuulin rasuul ma anaan dirin ilaa oon dirayse nuuxii ileyhi waxaan u waxyoonaynaa annahu shaniga jiraa inuu yahay laa ilaaha ilaa ana aniga ilaah kale ma jiro ifacbuduunii icaabuda nabi kasta oo jira alla wuxuu u waxyooday inuu alla kelidii yahay oo isaga keliya la caabudayo nabi shirki loo diro nuux baa u horeeyey nuux iyo aadam inta waxaa la yidhaha toban qarni baa udhaxaysa la yidhaah intii nuux ka horeysay wax dembi ihi ma jirin wax shirkiihi ma jirin dembi kalaa jiray shirki ma jirin marka niman culimo fiican wuddi iyo sawaac iyo nasri iyo oo culimo ahaa oo fiicfiicnaa yaa dhintay shaydaan baa u yimid oo wuxuu yidhi iska agfa intaad suuro u samaysaan si aad u xusuusataan caabuda ma dhihin markay kuwii culimada arkay dhinteen yuu yidhi waa ilaahyo way caabudi jireen caabuda nabi nuux baa la diray marka marka nabi kasta waxaa loo waxyooday allamayo wax kale inuuna jirin oo caabudayn wamaa arsalnaa ma anaan dirin nabiyullaahi maxamedow min qabli ka hortaa min rasuulin rasuul ma anaan dirin ilaa oon dirasa nuuxii ilaahi waxaan anahu shaniga jira inuu yahay laa ilaaha ila aqa lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga mooye facbuduuni caabuda waqaaluu waxay yidhaheen mushrikiintii ittakhada araxmaanu allaha raxmaani wuxuu samaystay waladan ilmuu samaystay bel subxaana alla waa ka nasahan yahay bal hum malaaigtu cibaadun cibaado wey mukramuuna oo la karaameeyey oo sharaf leh laa yasbiquuna kala hormari maayaan alleh bilqowli hadalka isagunbay ka dhursugu wuxuu yidhahdon biamri wahum inagu iyaguna biamrihi amarkiisa yacmaluuna si degdega u samaynaya mushrikuuntu waxay dhn ilaah wuxuu alla ka samaystay malaa'igta gabdhihiisa reer khusaaci baa markii hore soo bilaabay inay malaa'igtu ay yihiin banaatullah reer khusaaci baa soo bilaabay marka allah raxmaan ilmuu leeyahay bay dhahay alla waa ka nasahay inuu ilmo yeesho ee waa addoomihiisii oo sharfisan weeye ee ma aha caruurtiisii hadalna kala hormari mahayaan isagunbay ka warsuge wax hadalna ka hormari mahayaan isagunbay ka warsuge qowlkiisana si degdegay u fulinayaan wey waa malaaigtu waa sida waqaal wuxuu yidhi itakada araxmaanu allah raxmaani wuxuu samaystay waladan ilmuu samaystay bay yidhi subxaana alla waa ka nasahan yahay bal hum malaa'igtu cibaadun addoommo wey mukramuuna la sharifay oo sharaf leh laa yasbiquunahu alla kala hormari maayo bilqowli hadalka wixii alla amruun bay sugiye wax iyagu iskood u samayna ma jiro wahum iyaguna biamrihi alla amarkiisa yacmaluuna ku camal falaan inagana waxaa laynaga rabaa inaynaan sharciga hadal diini ah kala hormarin qur-aanka iyo xadiidka inaynaan hadal diini ah wax diina samaynin oo aynaan ka dhurtugin qur-aanka iyo xadiidkeen aan wax fikrada aan leenahay samayno waa lainoo diidan yahay yaclamu alla wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim waxa ka horeeya wa yani hor iyo dibba alla wuu og yahay waa malaaigta walaa yashfacuuna uma shafaaco qaadaan malaaigtu ilaa liman mooye irtidaa uu alle ka raadli noqday yaclamu wuxuu alle og yahay maa bayna aydiihim waxa ka horeeya oo hortooda ah malaaigta maa khalfahum waxa ka dambeeya dhinac walba alla ka jira oo og walaa yashfacuuna malaaigtu uma shafaaco qaadaan ilaa liman mooye irtada allaahu alle ka raadli noqday baqdinta alle ee ku jirtay la baqayaanoyna wax aan amarka alla ahayn ma samaynayaan waa sida laynaga rabo malaaigta dee ma gaari karno iyagu shaqo kaleba ma lehe waa inaynu awqaadeena inta badan dikri iyo cibaado aynu ku dhamayno markaan dukaanka joogno markaan suuqa marayno markaan sidaasoo kale baliba anigoo wadada sii hayo meel ka leexday yaa nin salliga nabiga la jahri allahuma salli calaa sayiya markaasaa anigii wax igu dhaceen kaalkii waan ka bilaabay aniguna intaan gurigay tegay ninkaas waan u bogay salligii nabigu iska aqrisanaya cidna lama socdo waa wax weyn wey waa masalo cajiiba yaclamu alla wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim malaaigta waxa ka horey wamaa khalfahum dhinac walba alla uu ka ogyahay walaa yashcuuna malaaigtu uma shafaaco qaadaan ilaa liman mooye irtada alla ka raadi noqday oo laa ilaaha ila allahu maxamedu rasuullahi ku dhintay wahum malaaigtuna min khashyatii alla ka baqidiisay mashquuna had la cabsanaya waman yaqul qofkii yidhaahda oo minhum iyaga ka mida malaaigta inii anigu ilaahun ilaah baan ah min duunihi alla keyrka fadalika kaa najiihi waxaan ku abaalmarinaynaa jahanama kadalika sidaasaana najiyi aalimiina aalimiinta u abaalmarina malaaigta axad ka yidhi anigu ilaah baan ahay jahanamo baa lagu abaalmarin wakadalika qof kasta oo bani aadamoo yidhi ilaah baan ahay saabaa lagu abaalmarin qaar waxaa jira ilaah baan ahay aan dhahaynin laakiin waxbaan qaban karaa yidhaahdo oo ruuxdaydaa tasarufto waxbaan qaban karaa waan kuu shafaaco qaadiyo caruur baan kusin karaa qaar ilaahaa jira ilahnimay sheegteen kuwaas ilahnimay sheegteen qofka muminkii duco waa inuu ducada alla baryo oo dadka uu u duceeyo oo alla baryo ilaahay khayr ku siiyey yidhaahdee inuu yidha anigaa wax heli kara waa dhib weyn waman yaquul axad kii yidhaahda oo minhu iyaa ka mid ah inii anigu ilaahun ilaah baana min duunihi alla kayrkii fadaalika kaanajiihi waxa ku abaalmarinaynaa jahanama kadalika sidaasana laji aanu abaalmarina aalimiina qof kasta oo waxbays ku kaca jahanamo baa lagu abaalmarin awalam yara ladiina kuwii miyayna ogeyn kafaruu gaaloobay ana samaawaati samooyinka iyo walarda ardada kaanataa inay ahaayeen radkan kuwo isku dhadhajisan fafataqnaahumaa waan kala jeexjeexnay wajacalnaa waxaan ka yeelnay min almaai biyo xaggood kula shayin shay kulliga xayin oo nool afalaa yuminuuna miyaanay rumaynen miyayna ogeyn gaaladu samada iyo ardadu inay isku dheganaayeen oo ardaduna isku dheganayd samada waxoo dhan isdul saaraayeen allah intuu kala qaaday oo samooyinkii toddoba ka dhigay ardooyinkii toddoba yuu samadii soke iyo ardadan yuu hawe u dhexaysiiyey hawe lagu noolaado oo riixdeeda dabaysheeda lagu noolaado oo roobku soo da-o yuu alla ka yeelay subxaana wa tacaala qudradiisa si kalena way jirtaa meesha laga garano kaana taaratan way gudhnaayeen samadiiyo ardadu way gudhnaayeen samada roob baa laga soo daayay ardoodana nabaad baa laga soo daayay way irmaanaadeen taasuna aayadda lafteedii soo gel way isku dhegalaayeen way gudnaayeen ilahay labadii buu irmaaneeye wey qudradiisa yayna saa ogeyn buu alla awalam yara aladiina kuwii mayaanay ogeyn kafaruu gaaloobay ana samaawaati samooyinkii walarda ardada kaanataa inay radkan kuwo isku dhadhajisan oo isku daboolan fafataqnaahumaa waan kala jeexno ardadii toddoba inta laga dhiga hoos la mariyey samadiina kor baa laga hawaa loo dhexaysiiye wajacalnaa waxaan ka yeelay min almaai kula shayin xayin afalaa yumin min almaai biyahaasu biyo gaara ma aha waa dareer wax alla wixii dareere ah waxa nooloo dhan dareere yaa laga abuuray bilmatal xawayaankaoo kale laba dhaacaanoo isku darmatay baa laga abuuray ee dhulka iyo nabaadka ku yaalana biyay ku nool yihiin oo biyaa laga abuuray biymay ku nool yihiin hadda jidhka dadka laftiisa biyaa ku jira biyaasu hadday ka yaraadaan ama ka dhamaadaan wuu bukanaya ama wuu dhimanayaa wax kasta oo nooli biyaa laga sameeyey wey marka xawayaanka isaga waan garanaynaa laba dhacaanoo isku darmatay yaa laga sameeyey ardaduna biyaa laga sameeyey biyay ku nooshahay ardaduna marka biyahan biyo gaara maaha waa dareere wey wax dareere la yidhaah wey wajacalnaa waxaan ka yeelay min almaai biyaha xaggooda kula shayn shay kulli xayin oo nool kula shay naamin baa la yidhaha shay kasta oo ziyaada biyuu ku nool yahay nabaadku soo ma ziyaado kor uma baxo afalaa yuminuuna miyayna rumaynayn sidaa wajacalnaa waa yeelay ardi dhulka dhexdiisa rawaasiya buuro ad adag an tamiida lianlaa tamiida si ayna ula liicin bihim dadka wajacalnaa fiihaa waxaan yeelay fijaajan wadooyin subulan oo furan lacalahum yahtaduuna si ay ugu hanuunaan alla subxaana watacaala dhulka dhulku wuxuu ahaa baa layidhi afar meelood u meel unbaa dhul ahayd inta kale biyaa fadhiyey intaasu marka way dhaqdhaqaaqaysay way dhaqdhaqaaqaysay buurahan adag buu alla ku qotomiyey buurahan ad adag yuu ku qotomiyey buurta hadda meesha ku taallaa ilaa dhulka meesha ugu hooseysa way socotaa dhagaxeeda wax la gaadhi kari ma aha si ayna dadka ula dhaqdhaqaaqin qolyaha saynisku waxay yidhahaan dhulku wuu wareegaa waa beentood ma wareego dhulku wuu sugan yahay ma dhaqaaqayo mid beri iskuul dhigan jiray baan ku idhi hadduu dhulku wareego mimanuu qibladu xaggaa inaga martaa ku idhi hadduu dhulku wareego iiba jawaabin u wareegaabay kuleeyihi waa beentood ah, marka waxaan ka yeelay fijaajan subula fijaaj subul waa isla laakiin fijaajan waa wado buuraha dhex subulana waa wado furan fijaaj waxaa jira intuu wado yaho la galo aan xagga hore u furayn baa jira waa wado furan oo karimadan iyo waxaanaynu ka wada dhacaynaa waa nicmo alle ina siiye wey buurla inaguma gudbin waynu isu maraynaa doonaan mar karinkaa yaynu ka dhacaynaa waa karinkaa wey waxaa la sheegayaa lacalahum yahtaduuna si hanuunan dhulka u ila hadaan wadooyin jirin dhulka lama mareen wajacalnaa waxaa yeela fil ardi ardada dhexdeedna waasiya buuro aad adag an tamiida lianlaa tamiida si ayna ula dhaqdhaqaaqin bihim dadka bus bay ahayd oo biyo hareeraha ka jiraan wajacalnaa waxaa yeela fiihaa ardada dhexdeeda oo meesha buuraha ah fijaajan wadooyin subulan oo furan oo la qaadayo lacalahum yahtaduuna si ay u hanuunaan muraadkooda usoo qunsadaan wajacalna samaaa samadan waxaan ka yeelay saqfan saanqaaf maxfuudan oo la ilaaliyo soo dhacaynin ma soo dhacay waa saanqaaf waa taqaanaa waa meeshaasoo indhuhu ku raaxaysanayaan oon haddana soo dhacaynin wahum iyaguna can aayaatihaa samada aayadaheeday mucriduuna way ka jeesanayaan aayadaha samada waa shamsida qoraxda iyo dayaxa iyo xidhigaha iyo daruuraha iyo dabayska ka imanaysa iyo hadday kuwaa in alla abuuray bay garan lahaayeen kuwaaba dan kamale maba oga waxay yihiinba waxyaabo kale ukasa weyba caabudeen qaarkood wajacalnaa waxaan ka yeelay asamaaa samada saqfan saanqaaf maxfuudan oo la soo dhacaynin alxamdu wahum iyaguna can aayaatihaa samada aayadaheeda iyo calaamooyinkeeda cajiibka ah way ka jeesadeen wahuwa alle alladii alla way khalaqa leyla habeenka abuuray wanahaara maalintana abuuray washamsa qoraxdana abuuray walqamara dayaxana abuuray kullun dhammaan fii falakin falag bay yasbaxuuna dabaalanaya alag waxaa weeye qoraxda falagu so wax inagu wax sidaa u wareega soo ma jiro qoraxda falag baa saa u wareejinayo wada dayaxana falag baa saa u wareejinayo wada habeenkiiiyo maalinta falag baa kala bedeli ilan qoraxdani waxaana kala bedeli cabdullahi binu cabaas waxaa layidhi habeenkiiiyo maalinta soo inay isku dheganaayeen dulmi ahayd garan maysid ha dee la kala bixiyey iftiinka yimid wey cabdullahi bin cabbaas ay habeenkaa horeeyo marka marka samada iyo ardada iyo shamsiga iyo waxa waxaa lainoogu abuuray inaan wax ku garanno oo bilmatal shamsadu maalintiiba inoo iftiimin shucaaceeda dawa dayixuna habeenkiiba inoo iftiimin iftiinkiisaasynu wax wal ku qabsan waynu ku raaxaysan habeenkii waa nicmo alla weyn haddaynu garanno wahuwa alle aladii allah wey khalaqa leyla habeenka abuuray wanahaara maalinta washamsa qoraxda abuuray walqamara dayax kullun dhammaan fii falakin ma yasbaxuuna dabaalanaya falagu waa wax taa u wareeg marka qoraxdu falag bay ku socotaa wadooyin bay martaa falag baa marinay yasbaxuuna dabaalanayaan dabaasha ma taqaan wamaa jacalnaa ma anaan yeelin libasharin qof min qablika nabiylahi maxamed oo hortaa alkhulda waarid uma anaan yeelin afa in midta haddaad dhimato fahum iyagu khaaliduuna miy waanayo oon dhimanini ma jiro adiga hortaa qof waliba wadkiisiibuu dhimanaya marka haddaad ad u dhimato miyay waanayaan waa markay dhaheen natarabasu bihi reebalmanoni baydi geeridii iyo waxyaabaha balaayaan la jogayna way iska dhiman doonaa sidii shaaciriintii hore yuu dhiman doonaa baydi haddaad dhimato iyagu mayna dhimanayn mase nebi kaa horreeyo waaray baa jira khadir oo kale wuu nool yahay dadka yidhi aayaddan inuu dhintay aayaddanaa daliil u ah nebi maxamed dadkii ka horreeyey ama nabi ha ahaado ama weli ha ahaade wuu dhintay khadib afa dadkii ka horreeyey oo dhan way dhinteen baa lagu yidhi oo magaca lahaa marka khadir wuu dhintay hadal kama joogataa wamaa jacalnaa uma anaan yeelin libasharin qof oo min qablika adiga kaa horeeya alkhulda waarid uma anaan yeelin afa in minta haddaad dhimato fahum lkhaaliduun iyagu may waaraya markay leeyihiin natarabasu bihi reebalmanuun geeridaan la sugayna waynaga dhiman doona kullu nafsi nafkuleed daaiqatu lmowti geeri way dhadhamin nafoo dhani geeri way dhadhamin wanabluukum waxaanu idinku imtixaani bishari dhibaato iyo walkhayri wanaag fitnatan imtixaan dartii waileynaa xagga iyagaa turjacuuna lidiin celin sharka wuxuu imtixaan ku yahay markay qofka dhibaata ku dhacdo waxaa la kala eegayaa inuu sabro oo alla baryo iyo inuu quusto oo uuna alla baryin nicmadu markay timaadana waxaa la eegi inuu ku shukriyo iyo nicmadu waxay imtixaan ku tahay dadka dadka alla yaqaana intay ku shukriyaan yay ku cibaadaysan dadka kalena way ka gaaloobi sharku markuu dhacana dadka muminiintiihi intay ku sabraan bay allahooda bari oy rajeynayaan qaarna way quusanayaan in khayr damoo dhan bay ka quusanayaan kullu nafsin naf kulligeed daa'iqatulmowti geeri way dhadhamin wanabluukum waxaanu idinku imtixaani bishari dhibaato iyo walkhayri wanaag fitnatan liajli fitna imtixaan dartii wiilayna xagga iyagaa turjacuuna lidiin soo celi maxkamaddaan tegaysa adduunka imtixaan kastaba soo mara maxkamaddu ma soo taagaysaan nin walba maxkamadda waxaad la timaado adiga waidaa ra'aaka nabiyllaahi maxamedu markay ku arkaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay in yatakhiduunaka maa yatakhiduunaka ka yeelan mahayaan ilaa huzuan wax lagu jeesa mooye yaquuluuna waxay dhihi haadaakanu aladii kimiya yadkuru sheegi jiray oo caayi jiray aalihatakum ilaayihiina wahum iyaguna bidikri raxmaani allah raxmaani dikrigiisa hum kaafiruuna ka gaaloobay markay ku arkaan war ma waxana muxuua ma waxana basharoo dada waa agoonkii abuaaliba muxuu sheegay maaliyadba ma hayse waaba faqiir yay ku jeeseesayaan markaasay dhihi war ma waxana wixii ilaahyaheenna ka wax sheegi jiray ee caay jira ma ninkana iyagoo iyagu waxay u hadlayaan ilaahyahan geedaheesa aslaamta ah allihii raxmaan ahana way ka allihii raxmaan ahaa bay ka gaaloobeen waxaan qoryaha meesha taagtaaganna iyo dhagxaantana way u doodayaan waa sidaasoo kale waay marka hadda qudheeda waxaad arkii laba ruuxoo murmaysa oo diin ku murmaysa nin wuxuu leeyahay war nabigu sidanuu yidhi allana sidanuu yidhi nina wuxuu leeyahay sidaasaaba sheekh hebel ishaare ku arkay sidaana waa naloo sheegay ma hebel maad ka cilmi badan tahay waxaa unbuu midi ku doodi midna qaala allahu iyo qaala rasuulullah saxaabigii cabdullaahi binu cumar yaa yaa nin u yimid xadiis buu u sheegay markaasuu yidhi hebel saasuu yidhi anugu waxaan ku leeyahy nabigu baa saa yidhi ada hebel baa baad leedahay marka weligaa dad u doodin diin markaad ku dhex jirto dad u doodin diinta ku qanac wey idaa markay ku arkaan aladiina kuwa kafaru gaaloobay in yatakiduunaka maa yatakiduuna kaa yeelana ilaa huzuan jaasjaas mooye yaquuluuna waxay dhi halkaa qowl baa ku jira haadaakanu aladii kiimaa yadkuru sheegaya aalihatakum ilaahihiinoo caayay wahum iyaguna bidikri raxmaani allaha raxmaana dikrigiisa yahum iyagu kaafiruuna ka gaaloobe khuluqal insaan dadka waxaa laga abuuray min cajalin degdeg degdeg bay ku dabacaysan yihiin sa uriikum waan idin tusin aayaatii aayadahayga falaa tastacjiluuna waxba ha degdegina dadku wax walba degdeg baa lagu abuuray nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii la abuuray ee intaa madaxa ah intaa madaxaa la abuuray jannada midhaheedii markaasuu yidhi horey naftayda i wada gaadhsiiya midhahaasaa la cunaya nafta igu wada sii laga abuuray marka cadaabkan aad dadejisanaysaan iyo waxaan aada leedihiin bilmatal waxaa laynagu qancinayaa nimanka dulmigaa sameeye sidaa u dambi badan bay naftu waxay dhihi kartaa ciqaabtu ma isoo degdegso iyo naftu dhihi kartaa markaas salay waxba ha u degdegine bani aadamka degdeg baa laga abuuraye gaajada waa la ciqaabi doonaa wey macnihii khuliqa lisaanu dadka waxaa laga abuuray min cajalin degdeg sauriikum waan idin tusin aayaatii aayadaha iyo mucjizaadkayga falaa tastacjilunii waxba haydadejisanina wayaquuluuna waxay dhihiin mataa hada alwacdu ballantan ninku sheegayahay waa goorma in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan muminiin tahay waxanaad cadaab baa imanyan dhibaataa iman waa goorma bay dhahaya waa goorma maxaa loo degdegiba isagaa iska iman doone ha ka warsugeen tarabas naxnu natarabasugu antum mutarabisuun waa la sugayaa sida wax u dhacaa wayaquluuna waxay dhihi mataa haada lwacdu ballantani waa goor in kuntum muminiintiy saadiqiin haddaad run sheegaysaan allah wuxuu leeyahay low yaclamu ladiina kuwii hadday ogaan lahaayeen kafaruu gaaloobay xiina waqti laa yakufuuna ayna ka celin karayni can wujuuhim wejiyaalkooda annaara walaa can duhuurihim dhabarkoodana ayna ka celin karayni walaa hum yunsaruuna aan loo gargaarayn hadday waqtigaa ogaan lahaayeen wala xaqiiqada way ogaan lahaayeen bal taatiihim saacaddu waxay baktatan si kadaabay ugu qof walba saacadiisu markuu dhintuu bilaabay tabhatuhum way jaha wareerin falaa yastadicuuna kari maayaan raddahaa saacadda celinteeda kari maayaan walahum yundaruuna loo kaadi maayo in yarba loo kaadi maayo hadduu waktigii gaadho waxay yidhaahdeen oo alla leeyahay gaaladu hadday ogaan lahaayeen markii cadaabku yimaadona wejigooda wejigo cadaabkuu ku xiran yahay wejigooda iyo dhabarkooda ayna ka celin karayn iyo dhinacnaba ayna isaga celin karayn aan loona gargaarayn oo cid u hiirinaysaa jirin hadday jawaabtiibaa maq hadday ogaan lahaayeen wala sidan ma yeele saacaddu si kada oo lama filaan oga mukaasi jahwareeri tabato wajahwareeri waxay ku hadlaan ma yaqaanin marka ma awoodaan inay iska celiyaan saacada iyo ciqaabta in yarnaba loo sugmaayo horaa laga ciqaabi way low yaclamu aladiina kuwii ogaan lahaayeen kafaruu gaaloobay xiina waktigii laa yakufuuna ayna ka celin karaynin can wujuuhihim wejiyaalkooda annaara naarta walaa can duhuurihim dhabarkoodana ayna ka celin karayn iyo dhinacyahooda walaahum iyagana yunsaruuna aan loo gargaarayn maa facaluu daalika sidaa ma sameeyeen bal taatiihim way u iman saacaddu baktatan si lama filaan fatafaatuhum way jaha wareerin way wareerayaan falaa yastadiicuuna ma karaan raddaha celinteeda walahum iyagu yunsaruuna loo kaadin maayo innagana waa digniin bay inoo tahayo war wakti baa jira aadan waxba taransan karaynin hadda sii diyaargarow oo adduunyada intaad nooshay ka faa'iidayso cimrigaagu haddaad ka faaidaysato aakhira uu kuugu filan yahay daacadii wuu kuugu filan yahay awqaadaada oo kale adigoo shaqadaadii haysta oo shaqaysanaya oo hawlahaagii qabsanaya yaad haddana dikri alle ku dhex tiri oo qalbigaaga wanaaj ood fikiri kar qalbiga ka fikiri kartaa alla daatadiisa lagama fikiro tafakaruu fi lkhalqi laa fi lkhaaliq khaaliq daatadii kama saasuu egyahay meeshaasio kama fikiri karti laakiin waxaad ka fikiri khalqiga uu abuuray iyo sifadiisa iyo qudradiisa ad ka fikiri laakiin daatadiisa ha ka fikirin oo hadhayn intuu leegyahay siduu jooga meesha iska ilaan qolada muctazilada ah yaa halkaa u kacday markaase waxay gaadhsiisay gaalnimo intay alla daatadiisii ka fikireen iyo gaalnimo gaadhsiisay muctazilada walaqad istuhziya waa lagu jeesjeesay birusulin rusulo min qablika adiga kaa horreeyey faxaaqa waxaa ku degay biladiina kuwii sakiruu ku jeesjeesay rususha oo minhum iyaga ka mid ah maa ahaayeen yastaasiuuna bihi kuwa ku jeesjeesay nabigaa lagu lagu calool adkaysiinoo lagu tasliyen oo yani inuu shaqadiisa wato rusul adiga ka horeysay waa lagu jeeseesay adiguna dul qaada wey kuwii jeeseesay maxaa ku dhacay wixii ay ku jeeseesayeen cadaabku goormu iman iyo goormaa nala ciqaabi iyo waxa laftiisiibaa ku dhacay de waxay iyagu sheeganayeen yaa ku dhacay walaqad isusiya waa lagu jeeseesay birusul rusul min qabli ka horeeyey faxaqa waxaa ku degay biladiina kuwii sakiruu ku jeesteesay rususha oo minhum dadka kamid a maa shaygii ahayn yasaasiuuna bihi kuwa ku jeesteesay cadaabkay lahaayeen goormu iman laftiisii baa ku dhacay qul waxaad ku tidhaa nabiyllaahi maxamedow man yaglaukum yaa idin ilaalin bileyli habeenkii wanahaari maalintii min araxmaani allah raxmaan yaa idinka ilaalin bale hum iyagu cadii rabbihim rabbigood dikrigiisa mucriduuna way ka jeedsadeen waxaad ku tidhaa baa layidhi habeenkii markaad joogto ama maalintii carya alla idinka ilaalin ma kuwana idinka ilaalin asnaamtan meelaha taagtaagan ma waxana alla idinka ilaalin maxaad isku hadlaynaysaan wey waxaa la xusuusinayaa waxaanu iyagu ogyihin inuu wax mataro yahay maa nacbudum ilaa liyuqrabanwaynoo shafaaco qaadi bay hoosta ka magac ilaahna way ku sheegayaan magac ilaahna way ku sheegayan mid nin kristaana beri ilciise waa wiil gabadhi dhashay intuuna dhalanin yaa rabbi ahaayo dadka ilaalin jira waxu tari ruuxdiisa tasarrufi jirta igu yi ninkaa kristaanki waa waxaasoo kale waa baail qul waxaa tidha man yklokum yaa idin ilaalin bileyli habeenkii wanahaari maalintii min araxmaan yaa idinka ilaalin ma waxaana idinka ilaalin bale hum iyagu can dikri rabbihim rabbigood iyo rumayntiisa mucriduna way ka jeedsadeen am lahuma waxaa usugnaatay aalihatun ilaahyo tamnachuhum oo difaaci min duuninaa keyrkaya laa yastadiicuuna karimahayaan ilaahyahaasi nasra anfusihim naftooda gargaarkeeda ma karaan walahum iyagana mina xagga yusxabuuna nagama baxsan karaan nagama baxsan karaan wey iskama kaayo manci karaan ma ilaahyahaasay isku hadlaynayaanu manciin wax iyagu ay gacantooda weligii caqli ka xun waxyo gacantooda ku sameeyeen bay halkaa uu barakaysan yahay bal iyagaana sameeyaha halkaasuu yaallaa iyagaa sameeyey leeyihin saban yar foolxun dhagax galoo ka qurux badan markaa ka intay kii hor iska daayaa iyo kan qurux badan haddana sanam ka dhiganoo wuu barakaysan yahay bay leeyihin waa magacaabid wey waa waxay magacaabeen samaytum asmaau samaytumuha waa magaca iyagu bixiyeen magaciy balka hadda inagoo kale nin saalixoo wanaagsan oo laga yaabo inuu fiican yahay waa weli hadhihi waa weli markaad u jeedo had uu daacaysaa wey markaad nin ku tidha waa weli wuu daacaysaa allu caabuda waa weli run waa run laakiin waa weli alla raalli ka yahay hadhihin ma dhihi kartid laakiin weli wuu yahay dadku waa wadaawliyo qof kastoo ilaahay caabudayo waa weli wey marka hadaad ujeedo alla la caabudaayo laga cabsadaayo waa ahlu dikri oo waa ahlu quraan hadaad ujeedo waa weli waa runwe kumaadan dambaabi allah wuxuu leeyahay am lahum waxaa usugnaatay aalihatun ilaahyo tamnacuhum difaacaysa min duuninaa anaga keyrkayo laa yastadicuuna ma awoodaan ilaahyahaasi nasra anfusihim naftooda inuu gargaadaan ilaaha meeshaa yaala daqsi hadduu waxa lagu shubay ka dhuuqo iskama celin kara in yaslubhu dubaabu laa yastanqidu daqsi hadduu ku dego walaahum iyagana mina xagga yagusxabuuna nalagama difaaci kara wey bal matacna waanu raaxaynay haaulaai kuwa iyo waa abaahum aabbayogood hadda mushrikiintay kuwani khaas ku tahay nabiga la jooga xataa dhaala calayhim alcumru ilaa cumrigoodii ku dheeraaday afalaa yarawna mawaanay waanay arkaynin anna anagu naatil arda dhulkaynaan kaga imanayno nanqusuha ah anagoo nuqsaaminayna min asraafiha dhinacyo walba meesha nabigaa loo sheegiyo waxaad naftu dhihi kartaa dadkan gaalada ahee xumaanta ku kacaya maa durba la halaago markaa alla wuxuu leeyahay cimrigoodi baa dheeraaday inuu xaaladu sidanuun ahaan yay moodayaan cimriga waxay la soo noqon layihiin waxay la tahay in xaaladu sidanuun ahaan weligeed yay la tahay marka waan qaban doonaa buu alla leeyahay subxaana wa tacaala cimrigan dheer iyo raaxadan waxba u tari mayso haddayna ka faa'iidaysanin bal matacnaa waxaan u raacaynay haaulaai kuwa iyo wa abaahum aabbayowgood xataa daala ilaa uu ku dheeraaday caleyhim dusheeda alcumru cumrigu uu ku dheeraado afalaa yarowna miyaanay arkaynin ana anagu naatil ardo dhulka inaan u imanayno nanqusuha anaguna milaha tafaasiir fara badan bay leedahay qolada gaalada mushrikiintii dhulka inaan soo nuqsaaminayn ma aha baddaa kusoo kici ma aha dhulkiibaa soo nuqsaami waa laga qabsa islaamkiibaa sii fidaya gaalnimadiibaa soo ururaysa wey gaalnimadii islaamkiibaa sii fidaya oo islaamkiibaa dhulkao dhan wada gaadhaya oo meel walba tegaya gaalnimadii wayba soo yaraanaysa dhulkii wuu kusoo cedhiidamay gaaladii qoladii maka keliya jaziiratulcarab maka keliyu shirkiga kusoo haray waa kii makana markii dambe la qabsaday sidaas waa layidhi midda kale waxaa layidhi in gaalada lasoo qabsanayo oo gaalada laga saarayo meesha waxaw dhulkii waa la nuqsaamiye wey laakiin badaa soo cidhiidiyadi ma aha qolyaa badaa kusoo fidaysafala yaruuna miyaa arkayna ana anagu naatil ardu dhulka inaanu iman qusa anagoo nuqsaamin min adaafiha dhinacyaheeda afahum qaalibuuna miyaka qaalib anugu sidaasaan dhulka u nuqsaamiyey oo aan marba islaamka ugu sii fidinaya miyagaa waxtari oo qaaliba ah, miyagaa adkaaday hadda mayma adkaanin wey allah subxana wa tacaala